alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu calaa muxamed wcala aali muxamed wasalama tasliima kaiira waxaynu ku soo jirray kitaabkii cumdat alaxkaam baynu ku soo jirray khaas ahaan waxaynu joognay kitaabu alaymaan wanuduur baabka nadarka ayaynu insha allahu tacaala bilaabaynaa nadarku waa waajibin ruuxu isku waajibinayo waxaan asalka sharciga waajib ku ahayn ayuu waajib iskaga yeelayaa oo odhanaya lilaahi calaya an afcala kada ama lilaahi calayhiya nadrun bikada marka nadarka shay aan waajib ahayn baa waajib ku noqonaya nadarkuna waa cibaado cibaadaadka ka mid a ah. marka qur'aanka iyo sunnada iyo ijmaacu intuba waa tilmaamayaan nadarku inuu jiro waa sheegayaan aayaadkana waa ku soo aroortay oofinta nadarka la oofinayo yuufuuna binadri waa mu'miniinta lagu ammaanayo in nadarka oofiyeen axaadiistuna waa sheegaysa bal hadda aan gallo can cumara bni alkhadaab radia allaahu canhu qaala qultu yaa rasuula allah inii kuntu nadartu fi ljaahiliyati an actakifa leylah cumar bnu khadaab waxau ihi radia allaahu canhu waxaan idhi rasuulka ilaahayow anigu waxaan ahaa nadartu mid nadray fi ljaahiliyati wakhtigii islaamnimada ka horraysay gudaheeda ayaa nadray qabla alislaam an actakifa leylah waxaan ku nadray inaan habeen ictikaafo ayaan ku nadray wa fii riwaayatin riwaayana waxay sheegaysa kale yowman maalin inaan ictikaafo ayaan ku nadray fi lmasjid alxaraam masjidka xurmada leh gudihiisa inaan ictikaafo ayaan ku nadray ama habeen riwaayada hore waxay sheegaysaa habeen inuu ku nadray inuu ictikaafo masjidulxaraamka riwaayada kalena waxay sheegaysaa maalin inuu ictikaafo masjidulxaraamka xoogaa ismana diidayso culamada qaar waa kulmiyeen oo waxay ku kulmiyeen inuu habeen iyo maalin wada socda nadarku u dhacayay qaala faawfi binadrik wuxuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam faawfi oofi binadrika nadarkaaga oofi yani waxaad ku nadartay hadda la kaalay xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa labaduba soo wariyey marka xadiiskan waxaa laga qaadanayaa nadarka shay taacaa lagu nadro in la oofiya laga qaadanaya xadiis kalena waa kii sheegayey man nadara an yutiica allaha falyutichu waman nadara an yacsiya allaha falaa yacsih ku kastoo ku nadra inuu ilaahay ateecaa ha ateeco ku kastoo ku nadra inuu ilaahay caasiyaana yaanu ilaahay caasiyin marka shay taacaa haddii lagu nadro in la oofiyaa laga qaadanaya farqina aynay kala lahayn waxa uu ku nadray ee taacada ahi inay yihiin shay asalka sharciga waajib ku ahaan jiray oo jinsigiisu wax waajiba leeyahay iyo inaan jinsigiisu wax waajiba lahayn farqi ma kale bacdulmadaahib sida xanafiyadoo kale waxay kala farqiyaan shaygu hadduu jinsigiisu leeyahay shay waajib ah hadduu leeyahay nadarna waa ku waajibi karaa waa la oofinaya oo nadarna waa ku waajibi karaa asalkii sharciga hadduu wax waajiba leeyihi masalanoo kale salaad buu ku nadray salaaddii waxaa ka mida nooc waajiba iyo nooc sunnaa jinsiga salaadeed wax waajiba waa leedahay marka nadarka salaad lagu nadraa waa asaxays oo salaadda noocii sunnada ahayd hadduu ku nadro waajib bay noqonaysaa iijaabka uu isku waajibiyey ku waajib noqonaysaa inuu isku waajibiyey nadar daraaddii isugu waajibiyey bay waajib ku noqonaysa maadaama jinsigeedu ay lahayd shay waajib ah soon hadduu ku nadro waa ku waajibayaa soonka uu ku nadray waajib buu ku noqonaya waayo soonkii wuxuu leeyahay wax waajib ah sadaqad hadduu ku nadro waxay leeyihin waa ku waajibaya xanafiyadu waayo sadaqadii wax waajibay leedahay laakiin ictikaaf hadduu ku nadro ictikaaf jinsigiisa ma leeyahay shay waajib ah shareecada ma ku leeyahay asaalatan maya ictikaafku waa sunna uun biasli sharci ictikaaf waajibi ma jiro biduuni nadrin iyadaanu ku nadrin ruuxu ictikaaf ku waajibi ma jiro saas aawoodee qolada xanafiyadu waxay leeyihiin marba haddaanu jinsigiisu wax waajiba aanu lahayn fii asli sharci sharciga asalkiisa aanu ku lahayn nadarna kuma waajibi karo nadar inuu ku waajibaana ma dhici karto jumhuurku waxay leeyihiin farqi ma kale lahaa shaygu hadduu taaca yahay inuu jinsigiisu wax waajiba asalka sharciga ku lahaa iyo inaanu ku lahayn farqi ma kale leh ee mid walba haddii lagu nadro wuxuu noqonayaa mid waajibu ku noqonayaa nadarkaas sida jumhuurku yidhahdeen baana saxan waayo xadiiskani wuxuu u daliil yahay ictikaafkii oo asal waajiba aan sharciga ku lahayn oo jinsigiisu nooc waajiba aanu lahayn ayaa haddana markaa nadarkii ku waajibay oo uu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam fa awfi binadrik marka taasi waxay caddaynaysaa ictikaafkii haddii lagu nadro inuu waajibaayo ayaa markaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya shayga taacada haddii lagu nadro in la oofiyaa inay waajib tahay ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya gaalku wakhtiguu gaalnimada ku sugnaa hadduu shay cibaada a ku nadro shay taacaa hadduu ku nadro markuu soo islaamo dabadeed waxaa la odhanayaa oofi baa la odhanaya isagaan oofinin ayuu soo islaamay waxaa la odhanayaa oofi baa la odhanaya xadiiskanna daliil buu yahay waxaa kaloo laga qaadanaya inaan ictikaafka soom loo shardinaynin ayaa laga qaadanaya marka horena waa masalo culammadu isku khilaafsan yihiin ictikaafka soom ma loo shardiya mise looma shardiyo marka nebigu sala allahu alayh wasalam muu amrin cumar ibnukhataab inuu sawm raaciyo weliba riwaayada habeenka sheegaysa habeenku maxalu sawm ma aha haddii la yidhaahdo waxaweyn waa shaki yacni raawiga xaggiisa ku dhacay uu ku taraduday oo marna sidaan u sheegay marna sidaan u sheegay oo aan jamciga la marin riwaayada habeenkii marka la cuskado waxay noqonaysaa in la yidhaahdo maxalu sawm ma aha habeenkii saas aawadeed yacni markaa dee waxay caddaynaysaa inaan markaa sawm loo shardinin waayo daahirku haddii habeen la yidhi waa inaan maalin la socon laakiin wejiga marka ah in waxaweeye riwaayada kalena markaa taradud aan lagu xambaarin ee markaa la yidhaahdo waxaweeye inay labadu isla socdeen baa lagu xambaarayaa marka taa wejigaas xuja uguma jirto markayse markaa habeenku maxallu sawm ma aha waayo qolyaha markaa odhanaya sawm waa loo shardinaya waxay leeyihiin habeenkiiiyo maalintiiba waa la isla ictikaafayaa marka habeenkiina tabacan bay u ansaxaysaa bay markaa leeyihiin laakiin markaa lafteeda waxaa laga daliishanaya xadiiska inaanu nebigu sheegin calayhi asalaatu wasalaam inuu raaciyo soom hadday shardi ahaan lahaydna wuu caddayn lahaa wa ta'khiiru albayaani can waqti alxaajati fii xaqihi laa yajuusu bilijmac nadarka macsi lagu nadraa marnaba la oofin maayo waman nadara an yacsiya allaha falaa yacsi marka macsi hadduu ku nadro ruuxu ma oofinayo nadarka la oofinaya waa nadarka taacada a weeye man nadara an yuiica allaha falyutichu waman nadara an yacsiya allaha falaa yacsi eh, marka waxa uu ku nadrayaa waa inuu yahay shay taaca waa inuu yahay anwaac bayna u qaybiyaan culammadu nadarka nooc waxaa la yidhaahdaa eh, nadru allajaaji waalghadab waa nadar cadho iyo wax la mida ku soo baxay oo fii macna alyamiin buu leeyihi dhaar buu la mid marka waxay noqonaysaa inuu ka kafaara gudo nooc la yidhaahdaa waa nadru almujaasaati waa nadar yani marka waxaweye sharti iyo marka waxaweyaan yani ku xidhan oo tacliiq iyo jaza ku xidhan nadru lmujaazaati watacliiq sida inuu yidhaahdo hadduu ilaahay ishaafiyo ama ilaahay uu soo celiyo ruuxa iga maqan ama qofka iga buka marka wax ii bogsiiyo ama danta noocayo noocaasa hadduu marka isiiyo waxaan ilaahay ugu nadray inaan marka waxaweeye yani intaas soomo ama waxaa qabto ama sadaqadaa bixiyo ama wax la mida ta noocaas waxa la yhahda nadru lmujaazaati watacriiq ayaa la yidhahdaa marka noocaas nadarka tanjiiska ahee ruuxu markiiba furinayo ee aan shardiga ku xidhnayn ee daacadana ah xoogaa waa ka duwan yahay oo noocaasi ma fiicnaa waayo daacadii uu ruuxu ilaahay u samayn lahaa wuxuu ku xidhayaa shardi oo wuxuu leeyahay haddaad ilaahayow yacni ibogsiiso ama qofka iga maqan aad ii soo nabad celiso ama qofka iga buka aad ii bogsiiso ama danta noocaasa aad ii fuliso waxaan kuu samaynayaa cibaadada noocayo noocaas bimacnaa haddaad sidaa ii samaysana waa kuu samaynaya haddii kalena kuu samayn maayo waa qabiix ya yani waa shay qabiixa inuu markaa uu yidhaahdo ilahay haddaad sidaa ii yeeshaana saasaan yeelayaa saasaan kuu yeelaya cibaadada noocaasaan kuu samaynaya marka qubxi baa ku jira saas aawadeed bay culamada qaarkood ay ku xambaareen xadiiska nahyiga sheegaya noocaa la yidhaha nadru lmujaazaati waltacliiq iyo nadru lajaati walghadab labadaa nooc ay ku xambaareen xadiiska inoo soo socda cabdulahi bni cumar saasoo kale ay ku xambaareen waayahay nooc kale waxa la nadru altabaruri waltaaca oo tanjiizna ah oo aan sharti ku xidhnayn maalan iyadoo aan wax shardiga ku xidhin ayuu wuxuu odhanayaa lilaahi calaya an asuuma kada aw an uctiqa kada aw an atasadaqa bikada ilaahay waxaa markaa u sugnaado korkayga ugu waajibay inaan sidaa sameeyo ama waxaa sadaqadaysto ama sidaa u soomo ama wax la mida yani markaa saasoo kale ayuu markaa odhanaya waa nadri tanjiis ah oo aan sharti ku xidhnayn yani mucallaq calaa shartin ma aha sharti kuma xidhna waana shay taaca ah wax uu ku nadriyay noocaasi waa nooca marka ugu fiican waa nooca ugu fiican bal xadiiska soo socdao ta aan galno can cabdilaahi bni cumara radia allaahu canhuma can inabiyi sala allahu aleyh wasalam annahu nahaa can inadr cabdulahi bni cumar wuxuu nabiga sala allahu aleyh wasalam ka soo wariyey inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam reebay can reebay wa qaala wuxuu idhi innahu laa ya'ti bikhayr wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam nadarku khayr lama yimaado wax khayra ma keeno wax khayra ma keeno wa innamaa yustakhraju bihi min albakhiil ee waxa wax lagaga soo saaraa uun ruuxa bakhaylka ah ruuxa bakhaylka ah baa nadarkii wax lagaga soo saaraa oo si kale daacadan kuma samaynaayo laakiin markuu ku nadro yaana dembaabi buu is odhanayaa dabeedna markaasuu shaygii la imanaya hadday sadaqa tahay hadday kheyrkeed tahay bukhaari iyo muslim baa xadiiska soo wariyey xadiiskani wuxuu sheegayaa nebigu sala allahu aleyh wasalam inuu nadarka reebay ayuu sheegayaa ahlucilmiga qaarkood xadiiskan waxay ka qaateen in marka hore in la nadraa inay tahay karaahiyo waa makruuh bay yidhahdeen laakiin waxaa lagu nadray hadday taaco tahay ama shardi ha ku xidhnaato ama yaynay ku xidhnaane in la oofiyaa waxay noqonaysaa mid waajibah marka waxaa iskhilaafaya wasiiladii cibaadada iyo cibaadada lafteedii ayaa iskhilaafaya saas aaweed ba ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen alwasaa'ilu laha axkaamu almaqaasid bicibaara ukhra waxay kaloo yidhahdeen alwasaa'ilu laha axkaamu alghaayaat ila annadra wasaa'ishu waxay leedahay waxay ku gaadhsiinayso xukunkeeda shaygu hadduu waajib ku gaadhsiinayo waajib buu noqonaya hadduu sunna ku gaadhsiinayo sunnuu noqonaya waxay taa ka reebeen nadarka nadarku isagu waxa uu ku gaadhsiinayo lama xukum aha oo marka hore in la nadraa waa karaahiyo culammada qaarna waxaabay yidhaahdeen daa'ife yar oo culammada ka midna waxaabay yidhahdeen waaba xaaraan marka hore in la nadraa laakiin marka dambe in la oofiyaa waa waajib shayga lagu nadray hadday tahay wax taacaa marka waxa kala duwan wasiiladii cibaadada iyo cibaadada lafteedii ayaa kala duwan yani haayadii uu ku gaadhsiinaysay wasiiladaasi iyo wasiiladiiba kala xukum ah oo markay midna karaahiye noqotay amaba calaa qawlin taxriim ay noqotay muxaram haddana samaynta la samaynaya ay noqotay mid waajiba in la fulinayo lala imanayaa waxay ku tusinaysaa wasiiladii iyo haayadii inay kala xukum tahay ayay ku tusinaysaa jumhuurku waxay leeyihiin karaahu faa'iideynaya nahaa can innadri oo nahyigana liltaxriim ma aha akarka culammadu saasay mareen culamada qaarkood waxay ku xambaareen nooc gaaray ku xambaareen oo nahyigu inuu ku dhacaayo nooca markaa nadru lajaaj walghadab nadarka cadhacadhada u soo baxay ee aan looga jeedin macno markaa inuu la yimaado ruuxu cibaadadaas ee muraadku ay tahay tawkiid hadalka lagu adkaynayo ama xasi ama manci looga jeedo cid baa la doonaya in wax loogu diido ama la doonayaa in lagu booriyo ama khabar baa la doonayaa in lagu adkeeyo waa macaanidii looga jeedi jiray dhaarta macaanidia dhaartoo kale marka looga jeedo oo saasoo kale laga tilmaamayo yacni waxa weeye wakhti markaa nisaac iyo wax la midana soo baxday waa macnalyamiin bay markaa leedahay marka waxay taasoo kale culammada qaarkood ay yidhaahdaan kafaaragudun baa lala imanayaa dhaarta xukunkeedun baa la siinaya markay macnalyamiin leedahay dhaarta xukunkeedii ayaa la siinayaa ayay markaa leeyihiin maqsuudka looga jeedo ayaa la eegayaa mar haddii maqsuudkii dhaartun looga jeedo aan macno kale looga jeedin waa in markaa kafaara loola yimaadaa saasay markaa tilmaamayaan bacdu ahlicilmi odhanaya waa in markaa shay taaca un hadduu u dhacay shay taaca u noqday waa in taacadii lala yimaadaa sidaa odhanayaana waa jiraan tan ku saabsan nadarka aan shardiga ku xidhnayn ee tanjiiska iska ah wax la fulinayo daacana lagu nadray culamada qaarkood nahyiga ma gudageliyaan waa ka reebaan waxay yidhahdaan tan noocaasoo kali'i isagu wuxuu noqonayaa midaan nahyigu ku dhacay nahyigu noocyadaa kale ku dhacay culamada qaar oo camimayaana waa jiraan calaa kulli xaal qofku marka hore inuu nadro waa laga fiican yahay sida fiicani waa in la cammimo oo la yidhaahdo qofku marka hore inuu nadraa waa mid laga fiican yahay oo makruuha karaahatu tanziih ah cala alaqal sababtuna waxay tahay waxaan ku waajib ahayn buu waajib iskaga yeelayaa waxaana dhici karta inuu hadhow waajibkaa ka soo bixi waayo marka naftiisii inuu dembi u sababaa laga yaabaa yacani waxa weye wuxuu la imanayaa shay ay dhici karto inuu ku dembaabo marka raxmad dadkii loo naxariistay baa lagu yidhi marka horeba ha la imanina waayo arin marka waxa weeye marka hore uu aanu ku dambaabayn tegistuu ka tago hadduu ka yeelo markaa mid ku dambaabaya isagu ka yeelo oo uu ficilkiisii kaga yeelo iyo nadarkiisii hadhowna ay dhici karto dee inuu fulinba waayo lama oga inuu fulin doone waxa weeye waa dhib uu isagu isu sababay ayay noqonaysa marka sida loo nadaray saas tacliilka xadiiska marka la eego innahu laa ya'ti bikhayr nadarku khayr lama yimaado ruuxa bakhaylkaabaa wax lagaga soo bixiyaa laga soo saaraa qofkii waxa weeye dee taacada ku dadaalayay biduuni nadrin buu taacadii ula imanaya hadday soon tahay hadday xorayn tahay hadday sadaqa tahay hadday kheyrkee tahay dee haddii waxa weeye markaa uu yidhaahdo markaa bal ku nadar aad la timaadidee waxa weeye waa nooca markaa xadiisku tilmaamaya wainamaa yustakhraju bihi min albakhiil biduuni nadrin ruux waa inuu taacada iyo cibaadada la yimaadaa taacada iyo cibaadada oo la yimaadaan marka kaa bakhaylkaa ah ee aan marka waxa weeye si kale cibaadadaa ku samaynayn ama sadaqadaa ula imanayn inuu ku nadro mooyaane waxaa dhici karta hadhow inuu markuu ku nadro lafteeda inuu laxajeclaysto wixii la iman waayo waa suuroobi karta taa lafteed waa dhici karta bacdu ahlicilmi si kaley ku xambaareen xadiidkan oo waxay yidhaahdeen dadka qaarkood baa waxay u qabeen wakhtigii jaahiliyada hadduu ruuxu nadro in waxa weeye sidii maqduurka ahayd in wax iska beddelayaan hadduu masalan yidhaahdo ilaahay hadduu markaa sidaa ii yeelo ama waxa weeye markaa i bogsiiyo ama waxa weeye markaa belada noocaasa iga baajiyo ama waxa weeye markaa ruuxa iga buka i caafiyo waxaan ilaahay ugu nadray inaan sidaa iyo saas sameeyo waxay u qabeen marka gaalada qaarkood nadarkaasi sidii maqduurka ahayd inuu wax ka beddelayo oo si aan marka kale dhacdeen nadarku inuu sababayo inay dhacdo marka culamada qaar baa yidhi sababta loo nadray taas weeye sababta loo nadray taas weeyaan bacdu ahlicilmi ayaa saas yadaa yidhi calaa kulli xaal sida tacliilka ka muuqataa taas marka waxa weeye kuma daahir aha taas waxa weeye kuma daahir aha calaa kulli xaal riwaayo markaas saa sheegaysa haddaynay jirin wejiga noocaas ah dee xadiidkani markaa daahir kuma aha sida markaa riwaayadu ay sheegayso daahir kuma aha markaa macnaha in laga tilmaamayo calaa kulli xaal xataa haddii la sheegana miduu markaa ku khaas noqonayso oo markaa macnuhu la odhanaayo noocaasuu ku gaar yahay ma soo degdegayso macnahaas inuu ku gaar yahay iyo ictiqaadka inuu ku gaar yahay mid markaa soo degdegaysa maaha marka shayga daacada marka lagu nadro waa in daacadii lala yimaadaa kafaarada nadarkuna waxay noqonaysaa marka laga kafaaro guday kafaaratulyamiin kafaaratnadri kafaaratulyamiin waata axaadiista ku soo aroortay nadarka kafaaradiisu waa kafaarada dhaarta saas saasidaa ku soo garannay daaca marka lagu nadro in la oofinayo macsi marka lagu nadrana aan la oofinayn shay mubaaxa ah haddii lagu nadro ka waran jamaahirta culammada waxay leeyihiin mubaax haddii lagu nadro lama oofinayo waxay noqonaysaa in laga kafaaro gudayo saasay leeyihiin culammada markaa xanaabilada ayaa bacdigood waxay yidhaahdaan maye mubaaxana nadarku waa ku sugnaanayaa waana lala imanaya bacdu alxanaabila waxayna cuskadeen xadiiskii sheegaayey in gabadh nebiga aad u jeclayd ay jirtay dabeedna markaa nebigoo maqan calayhi salaatu wasalaam ayay waxay ku nadartay haddii ilaahay nebiga nabad ku soo celiyo oo isagoo nabad qaba uu nebigu soo noqdo calayhi salaatu wasalaam in korkiisa durbaan ay ka tunto saasay ku nadartay nebigana waa u sheegtay calayhi salaatu wasalaam nebiguna waa u idmay waa u oggolaaday waxayna culammadu yidhahdeen durbaanka in la tumaa taacadka kama mid aha shay mubaax ah xaalaadka markaa qaarkood mid mubaaxa weeye oo marka farax badani jiro sida marka waxa weye faraxa arooska iyo faraxa ciidda waxaa loo ruqseeye dumarku markaa inay durbaanka tumaan yani noocaasa loo ruqseeye dufiga weliba waxaa kale jira yidhahan culamadu dabli iyo dufi way kala fariyaan waxay yidhahdeen dufigu gees keliyuu ka daboolan yahay labada geesoodba kama danwada tabliguna labada geesoodba waa ka xidhan yahay marka axaadiistu waxay sheegaysaa dufi ayay sheegaysa saas aawadee culamada qaar way kala farqiyaanoo waxay yidhahdaan kan la ruqsaynayaa kan labada geesoodba ka xidhan ma aha ee waa nooca dufiga ah ee gees keliya ka daboollaa geesta kalena ka daloola xagganoo keliyuu ka soo xidhan yahay xaggan kale markaysaga kama xidhna ee waa ka bannaan yahay sanqadhu waa kala weynaanaysaa oo sanqadhu waa kala badanta marka culamada qaar way kala farqiyeen labada marka dufiga labadaa xaaladood waa la baneeyey labadaa xaaladood waa la baneeyey marka maadaama nebigu sala allahu aleyh wasalam gabadha u ruqseeyey dufiga inay ka garaacdo nebiga agtiisa ama korkiisa markuu nabadgelyo ku soo noqdo nadarkeeda si ay u oofiso baa waxay yidhahdeen culammada qaarkood shaygii mubaaxa ahaa haddii lagu nadro in la oofinayo baa laga qaadanaya saas yadaa bay yidhahdeen cala kulli xaal mubaax dee maxdiya ma aha meeshan oo nowcan maa waxaa gees kaga jira faraxa ay ku farxayso nebiga sala allahu aleyh wasalam nabadgelyadiisa iyo inuu nabadgelyo ku soo noqday faraxaasina wuxuu noqonayaa mid yacni waxa weeye taaca ah ayuu noqonaya marka mubaaxii maxdiga ahaa meesha noqon mayso marka farax ka badanba faraxii xaaladaha ay farxaysay maadaama uu meeshan ka xasilayo weliba faraxaasina uu yahay mid waxaweye qurba ah inay ku faraxdaa waxay noqotay mid loo ruqseeyey calaa kulli xaal yacni sababta markaan laga eegine laga eego caynta waxa la samaynayo oo ah garaacista dufiga la garaacayo durbaankaas geesta ka daloola dee asaalatan markaa mid cibaade ah maaha waxay leeyihiin waa shay markaa mubaaxa oo lagu nadray yani weyaan culamada qaarkood waxay markaa taa dooransiinayaan in laga kafaaro gudo iyo in la oofiyo ayaa la dooransiinayaa shayga macsida ah marka lagu nadro qowlan waaxidan in la oofiyaa ma bannaanaan waa bilijmaac laakiin ma laga kafaaro gudaya mise lagama kafaaro gudayo khilaaf baa ku jira jamaahiirtu culammadu waxay leeyihiin shay macsiya ruux hadduu ku nadro yaanu oofinine kafaara gudna ma leh waayo laa yancaqid maba guntamayaba waa laba mas'alo masaladu masala waxay ku saabsan tahay shay macsiya haddii lagu nadro inaan nadarkaa la fulinaynin waa bilijmaac oo culammadu dhammaan waxay isku waafaqsan yihiin macsida lagu nadray lama fulinayo lalama imanayo masalan wuxuu ku nadray inuu cid markaa waxa muslima dilo ama wuxuu ku nadray inuu sinaysto ama wuxuu ku nadray inuu wax macsiyo kaleo dembiya sameeyo ama cid inuu garaaco xaqdarro kullu daalika waa shay macaasi ah macsida inuu oofiya uma banaana waa bilijmaac garannay haddaba inaanu oofinayni kafaara gud ma lagu leeyahay ma ka kafaara gudayaa mise kafaara gud laguma leh jamaahiirta culammadu waxay yidhaahdeen wax kafaara gudoo lagu leeyahay ma jiro liannahu laa yancaqid marka horeba ma guntamayo mar hadday macsi tahay ma guntamayo marka kafaaro male saasay leeyihin waana sida jamaahiirtu ku tageen sida shaaficiyada iyo maalikiyada iyo xanafiyadu siday ku tageen wey qowl kale wuxuu leeyahay may uu ka kafaaro gudayaa waxaanay u daliishadeen xadiis la soo wariyey laa nadra fii macsiya wa kafaaratuhu kafaaratu yamiin nadar macsi lagu nadraa mashruuc ma aha ama ma jiro kafaaradiisa nadarka laga kafaaro gudayaana waa kafaaratu yamiin waa kafaaro dhaareed wey xadiiska haddaba sixadiisa ah laysku hayaa culammada qaarkood xadiiska waa qaateen waa ku camal faleen sida imaam axmed ibnu xambal waa laga soo naqliyey culamada qaarkood xadiiska waa daciifiyeen qaarkood waxay yidhahdeen waa mawquuf al yasaxu anahu mawquufu ala aisha mawquufun cala caaisha sida sawaabka ahi waa inuu mowquuf caaisha ku yahay weeyaan bay yidhahdeen markaa sixadiisay ka hadleen culamada qaarkood sheekh albaani isagu waa saxiixinaya xadiiska waa quweynaya laakiin culammada a'immada qaarkoodoo iclaalisay baa jirta xadiiska oo yidhi xadiisku waa xadiis markaa waxa macluul ah oo ma asixin cilladuna waa arrin khafi ah waxaanay deliishanayaan jumhuurku markay leeyihiin kafaaro kama imanayso sida xadiiska abu israa'iil abu israa'iil nebigu wuxuu arkay calayhi asalaatu wasalaam isagoo bacadka taagan markaasuu ma haada markaase waxay yidhahaan waa abu israa'iiloo wuxuu ku nadray an yasuuma walaa yaqcuda walaa yastadil inuu soomo aanu fadhiisan oo aanu harhsan ee bacadka markaa taagnaado ayuu ku nadray markaasaa nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam muruuhu falyaqcud waliyastadilla walyutima sawmah aw kama qaala sala allahu alayh wasalam amra buu nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam oo ha fadhiisto hana hadhsado soonkiisana ha dhammaystiro soonkiisana ha dhammaystiro marka nebigu wuxuu kala farqiyey waxa taacada iyo waxaan taacada ahayn inuu soomaa waa shay taacaa marka soonkii uu ku nadraya taacada ahaa wuxuu yidhi dhammaystiro inuu bacad marka istaago isagoo hadh helayaa dee taaco ku jirtaa ma jirto wuxuu amray inuu fadhiistana hadhsadana shayga taacadaana la yimaado wax kafaara ana ma sheegin xadiiskaasina saxiixaynku ku suganyay marka waxaa laga qaadanayaa bay yidhahdeen kafaara hadday waajib tahay nebigu waa sheegi lahaa calayhi salaatu wasalaam markaa kafaara inaynay ku waajibayn ayuu markaa daliil u yahay xadiiskanna calaa kulli xaal sixadiisa ayaa la isku hayaa walow albaaniba ha quweeye xadiiskan kale ee sheegayo kafaaratuhu kafaaratu yamiin can cuqbata bni caamirin radia allaahu canhu qaala nadarat ukhtii an tamshiya ilaa beyt illahi alxaraami xaafiya cuqbat bnu caamir wuxuu yidhi waxay ku nadartay walaashay an tamshiya inay socoto ilaa beyt illaahi alxaraam beytka ilaahay xurmada leh intii ka ahaatay inay u socoto xaafiyatan xaalay cagacaddahay waa inay kaba ilanayn wax kaba aynay gashanayn yani bukhaari kuma sugna lafdiga xaafiya sida uu baraarujiyey cabdulxaq alishbiili kitaabkiisa aljamcu bayna asaxiixayn laakiin muslim bay ku sugantay xaafiya waxay ku nadartay baytullaahi alxaraamka inay u socoto iyada oo xaafiyatan cagacad oo aan markaa aan wax kabaa gashanayn inay u socoto baytullaahi alxaraamkay ku nadartay lugna ku tagto fa amaratnii waxay amartay buuhi walaashay cuqbaa odhanaya an astaftiya laha rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam inaan u fatwo weydiiyo oo arrinkaa u soo su'aalo rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam fastaftaytuhu markaasaa nebiga u soo fatwo weydiiyey waan u soo su'aalay fa qaala nebigu wuxuu uhi calayhi asalaatu wassalaam litamshi ha socoto waltarkab waxna markaa ha fuusho bukhaari iyo muslim baa xadiiska soo wariyey gabadhan ina caamir ah waxaa la odhan jiray ummu xibbaan baa kunyadeedu ahayd siday markaa culammada qaarkood ay tilmaamaan ummu xibbaan bintu caamir marka waxay ku nadartay inay kacbada luku tagto weliba oo rakuub aynay fuulin weliba cagacaddaanna ay ku socoto ku gaadho kacbada iyadoo cagacad aan kaba ilanayn haddana waxay amartay cuqba inuu nebiga u soo weydiiyo calayhi asalaatu wasalaam nebigu wuxuu ku yidhi ha socoto waxna ha fuusho waltarka badana riwaayaadka qaarkood sida kusoo soo arooray waltantacilna waa jirtaa kabana ha gashato kabana ha gashato riwaayaadka qaarkoodoo saxiixa ku sugani waxay sheegayaan ina allaha haniyun can shaqaa'i ukhtik ilaahay hani buu ka yahay dhibaatada iyo rafaadka walaashaa ay dhibaatoonayso rafaadayso yacnii hani ayuu ka yahay ee waxa fuusho hana socoto yacni markay doonto marna ha socoto marna waxa fuusho baa macnuhu u dhacaya bimacnaa laazimkuma aha ilaaba ilaa inay luku tagtaa laazimkuma aha oo nadarkaa mid ku laazimaya ma aha kabaha inay ilatana riwaayo kaloo sheegaysaa jirta saas aawadee alcalaamatu ibnuqayim wuxuu yidhahdaa nadarku wuxuu ku asaxaa maa kaana lilaahi taaca wa lilcabdi fiihi manfaca wixii ilaahayna taaca ugu sugan tahay addoonkana manfaca ugu jirto marka dhibaato yacni masalan wax iska ah oo dhibaatadii ruuxu doonanayo inuu yidhaha waa ku nadariya dhibaatada hadduu ku khasban yahay ajarkii inuu ugu ziyaadayo waa jirtaa laakiin waa goorma oo marka dhibaatada ruuxa aanu iska raadsanayn ay tahay dhibaato cibaadadu keensatay masalan oo kale rakuub buu waaye dabeedna waxay ku kalliftay inuu markaysa markaa lug ku socdo dhibaatadaa ziyaadadaa ajar buu ku helaya ajar siyaadaa buu ku helaya masalan oo kale meeluu hadhsaduu waaye wuquufkii carafana waa joogaa yani bacadka uu ku dhibaatoonayo wuxuu ka helaya ajar ziyaada laakiin dhibta inuu doondoonanayo maaha isagoo ka baxsan karaya dhib aanuu mulsam ku ahayn doonashada uu doonanayo miduu ajar ku helaya maaha waayo dhibtani markaa mid maqsuud lidaatiha ma aha oo iyada gaarnimadeed loogu qasdayo oo loo raadsanayo ma aha xadiiski muxuu sheegay ajruki calaa qadri nasabiki wa nafaqatik ajarkaagu qadarka dhibaatadaada iyo nafaqadaadu ay yihiin ayuu noqonayaa bimacnaa mashaqadu hadday dhibaato ziyaadiyi kula kulanto dhibaato dheeraada aad la kulanto ajar siyaada abad helayse laakiin culammadu waxay dhibtaasi waa haddii aanu maqsuud ahayn masalan cala sabiili mithaal ruux baa wuxuu samayn karaa masjid u dhow inuu ku tukan karo masjid kaloo ka fog ayuu wuxuu u qabanayaa tallaabadu ha kuu badato oo dhibtu ha kuu yani dhibaatada aad ku dhibaatonaysa cibaadadana ziyaada ha noqoto oo ajarku ha kuu kordho tan noocaasi markaysaa waa hayru mashruuc waayo dhibta sidiisa inuu u doonto maaha laakiin dhibta uu ku khasban yahay ee aanu ka fakan karayn taasuu ajar siyaadaa ku helayaa laakiin ma aha dhibta isagu inuu raaraadsanayo ma aha waayo dhibaatadu maqsuud lidaatii ma aha mid iyada daatahaanteeda la rabo ma aha ee hadday cibaadadu keensatoo kallifto miduu ajar ku helaya weeye laakiin mid sidiisa u doonanaya maaha masalan wuxuu awoodi karaa inuu bacadka ku tukado iyo inuu markaa harka ku tukado labada waa kari karaa dabeed markaa bacadku doonta sunnihii baaba waxuu doonay markaysaa bacadka inuu ku tukado saaxadii xaramka macno kaloo keensanaya ma jiro inuu bacadka raadsanaya mooyaane ta noocaas wuxuu noqonayaa mid markaa waxaan yani ansax ahayn ay noqonaysa marka xadiiskan waa tilmaamaya ina allaha haniyun can shaqaa'i ukhtik ilaahay hani buu ka yahay dhibaatoodka ay rafaadayso dhibaatoonayso walaashaa ayuu tilmaamay xadiiskan waxaa laga qaadanaya nadarka loo nadro in kacbada loo socdo oo baytullahi alxaraamka loo socdo in loo nadraa inuu asaxayo laakiin khusuuska markaa socodku inaanu laazim ahayn yani waxa weye asalkii nadarka yani waxa weye looma diidin waayo waa shay taaca inay markaysaga baytullaahi alxaraamka ay tagtaa sida haddii ku nadartana nadarku waa asaxaya laakiin socodka khusuuska socodka loo soconayo ee aan rakuub la fuulaynin ee aan kaba la gashanaynin dee waxa weeye taaca maaha daatahaanteeda saas aawadeed taas lala iman maayo jumhuurka odhanaya shay macsiya haddii lagu nadro kafaara kama imanayso xadiiskanna waa deliishanayaan waayo nebigu wax kafaaraa ma sheegin bay yidhahdeen xaggay macsi ka shabbahaysa waxay ka shabbahaysaa maadaama yacni ay ku nadartay inay waxa weeye cagacaddaan inay ku socoto una lugayso dee waxa weeye waxay noqonaysaa shay aan cibaado ahayn inay ku tacabudayso garasho aynay garanayn baana keensaday inay saas samayn karin noocaasina wuxuu noqonayaa shay bidcaa buu noqonaya haddii cagacaddaanta lagu tacabudayo shay bidcaa buu noqonaya saas aawadeed yacni waxaa la amray in marka ay kaba gashato oo markaa rakuubna fuusho ayaa markaa la amray wax kafaara aan lama sheegin mawdican oo kale bacdi waxay doonaan inay u deliishadaan masale ku saabsan gabadhu inay xajkii iyo cumradii keligeed inay tagtaa ma bannaan tahay mise ma bannaana shuraaxda qaarkoodna mas'aladaas halkan waa kaga warrameen waa ku faalleeyeen lamana sheegin gabadhan in cidila socoto marka halkaasay ka milicsanayaan halkaa ayay ka milicsanayaan marka masalada ku saabsan dumarku ma u safri karaan xajkii ama cumradii iyago oo keligood ah ama maxram aanu la socon iyo zawjtoonna waa masale fuqahadu isku khilaafsan yihiin fuqahada qaarkood waxay leeyihiin gabadhu way safri kartaa xajkii ama cumradii way u safri kartaa laakiin waxay ugu safraysaa ama inuu maxram la socdo nin sharcan aan gayaan u ahayn oo ama aabbaheeda ama walaalkeeda ama inanka eedda ruma u tahay ama habarya ruma u tahay ama inankeeda ama kuwa la midka ah yacni maxaarimta cid ka mida ah, tusaalun baynu sheegnay ama zawjkeedu inuu la socdo waa nooc labaad ama rufqo markaa waxa weeye dumar ah oo jamaca ah, yacni markaa inay la socoto jamac badan inay dumarka isku raacaan bacdu ahlicilmi waxay ku darayaan mid ka mida waa inuu maxaarimteedu la socdaa qaarna ma shardinayaan rufqa marka waxaan yani markaa lagu kalsoon yahay waa inay marka waxay la socotaa saddexdaa mid ka mida hadday la socoto way safri kartaa marka waxay ka dhigayaan ilaaba ilaa in maxram ama zawje la socdaa in laazim aynay ahayn culamada qaar waaba ka sii badiyeene waxay yidhahdeen haddii dariiqu aamin yahay keligeed bay u safri kartaa keligeed bay u safri qawl kale wuxuu leeyihi maya gabadhu ilaaba ilaa haddii safar ay ku tegayso xajka ama cumrada waa inuu noqdaa cidda la socota ama maxramkeedii ama zawjkeedii shuruudda xajku ku waajibaya ku dareenba sida culammada xanaabiladu masalan sababtuna waxay too ikhtilaafkaa keensaday adilo cumuum iyo khusuus min wajhin abaa iscaariday adilada qaarkood geesna caam bay ka tahay geesna khaas bay ka tahay walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila aayaddu waa caamun fi lashkhaas oo dumarka iyo ragguba waa soo gelayaan dumarka iyo ragguba waa soo gelayaan yacni waxa weeye caam waxay ku tahay ashkhaastoo dhan waxayna khaas ku tahay khusuuska xajka bay gaar ku tahay laa yaxilu limra'atin tu'minu billahi walyowmi alaakhir an tusaafira masirata yowmayni wa fii lafdin masirata yowmin wa leyla ila wa macaha duu maxram xadiiskanna waa caam wuxuu caam ku yahay safaroo dhan wuxuuna khaas ku yahay dumarka ayuu ku khaas yahay markaa safaroo dhan buu ku caam yahay waxaa soo gelaya safarkii xajka iyo cumrada waxaa soo gelaya weliba kuwoodii waajibkaana waa soo gelaya kuwoodii sunnada ahaaba xajka iyo cumradaasi ama waajib ha noqdo ama sunno ha noqdo marka mid waliba daliilka wejina caam buu ka yahay wejina khaas buu ka yahay marka laba daliiloo markaa mid waliba wejina caam ka yahay wejina khaas ka yahay markay iscaarideen bay culammada qaarkoodba midka kale ku khasiseen qolada odhanaysa xajka waajibka ahi iyo cumrada waajibada ahi waa ka hadhan tahay oo way u safraysaa maxram iyo maxram la'aanba haddii shuruudihii kale dhan yihiin waxay markaa qadimeen walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila waxayna khasiseen axaadiista sheegaysa dumarku inayna safrin maxram la'aan bay khasiseen culamada kalena cagsigay la yimaadeen oo aayadday khasiseen marka yacni sidaasaa marka adiladu ay u tahay mid marka iskhilaafsan oo yacni cumuum iyo khusuus min wajihin ay ku saabsan tahay waxaa jira xadiis yacni sheegaya in nebigu sala allahu aleyh wasalam loo sheegay oo ninku yidhi saxaabada ka midii ini iktatabtu fii ghaswati kada wa kada wa ina imra'atii kharajat xaaja yacnii ghaswada saasaan isku qoray riwaayadka qaarkood waxay sheegaysaa waan ku nadrayba haweenadaydina yacnii xaaskaygina waxay baxday xaalay markaa soo xajinaysa riwaayaadka qaarkood waxay sheegaysaa inuu markaa uu ku yidhi waxay doonaysaa inay soo xajido waanu khuruujka sheegin nebigu wuxuu ku yidhi calayhi asalaatu wasalaam idhab faxuja maca imra'atik ordoo tag oo xaaskaaga la soo xajiyo xadiidkaa labada qoleba waa deliishadeen qolo waxay u deliishadeen inaan maxram loo shardinayn iyo zawj toonna waxay yidhaahdeen xadiisku wuxuu sheegayaa inay baxday gabadhani lamana odhan soo celi waayo taa hore markaysaa xaaraan bay ku jirtay iyo dembi kadib marka haddaa wada baxaysaan markaa wada baxa lama odhan bacdi baa saa u deliishaday kuwa kalena waa deliishadeenoo waxay yidhaahdeen ninkani waa nadre nadarkuna waajib buu ahaa marka waxa uga baaqday xajkii oo weliba ku nadray riwaayadka qaarkood bay sheegeen oo nadarka sheegaya waxay ku tusinaysaa wax markaa hadda mawdican laga sii hor hormarinaya inuu meesha yaallo marka haddii uun arrinkaasi u bannaan yahay waajibkaa kama baaqdeen waajibkaa kama baaqdeen saasay yidhahdeen culamada qaarkoodna saasay u deliishadeen qolyahan markaa sidan u deliishanaya waxay yidhaahdeen riwaayaadka xadiiska marka laysu geeyo qaarkood baa waxay sheegayeen inay markaa doonayso inay baxdo turiidu an takhruja inay baxday rabtaa marka calaa haada hadday taasi sugnaato khuruujkiibaa ficlan dhacay yacni waxa weeye ma noqonayso mid waxa weeye mawdican ugu sugan noqon mayso qolyaha daahiriyadu waxay yidhahdeen hadday jiri lahayd riwaayo sheegaysaa gabadhu yaynay soo xajinin maxram la'aan hadday jiri lahayd waxay noqon lahayd ilaaba ilaa inuu xukunka saayahay laakiin taa ma hayno mar haddaanaan taa haynin waxay noqonaysaa in xajkii waajibka ahaa xajka kala qaado kii waajibka ahaa inaan maxram loo shardinayn haddii la helo waa fiican tahay fa biha wa nicmat haddii kale laa xaraja fii dalik dhibi kuma sugna ee way xajinayse saas yadaa bay yidhahdeen culamada qaarkood waxay keeneen xadiis sheegaaya gabadhu waa inayna xajinin iyadaan maxram la socon tii qolada daahirada ku xidhatay lafteeda xadiis sheegaya keeneen mubaaxisiinta qaarkood ay quweynayaan calaa kulli xaal waa mas'alo yani hadal badan aqwaasha laga yidhina saas ayaa ka mid ah can cabdillahi bni cabbaasin radia allahu canhuma anahu qaala istaftaa sacd bnu cubaadata rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam fii nadrin kaana calaa ummihi tuwafiyat qabla an taqdiyah waxaynu ku soo jiray baabkii ku saabsanaa nadarka cabdullahi bnu cabbaas waxa uu sheegay in sacd ibnu cubaada saxaabigii la odhan jiray ee ansaariga ahaa ee khasrajiga ahaa sayidu khasraj inuu rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam su'aal weydiiyey fii nadrin kaana calaa ummih nadar hooyadii ku sugnaa oo ay nadartay ayuu ka fatwo weydiiyey inuu nebigu sala allahu aleyh wasalam uga fatwoodo tuwafiyat xaal hooyadii la oofsaday qabla an taqdiya intaynay gudan ka hor oo nadarkii aynay fulin baa marka hooyadii ay dhimatay yani sacd ibnu cubaada hooyadii waxay dhimatay intaynay nadarkii oofin oo aynay la imanin ayay dhimatay oo geerida u timi waxaa ku bannaa nadarka inaad ka sifayso nadarkaasoo tuufiyat la oobsaday yacni markaa sacad hooyadii qabla an taqdiyahu intaynay gudanin ka hor oo jumlada laga sifeeyo nadar ama hooyada laga xaaleeyo qaala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam rasuulku waxa uu yidhi faqdihi canha ka gud oo nadarkaa ka samee oo waxay ku nadartay adigu oofi oo la kaalay adigu oofi oo la kaalay xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim xadiiskani waxa uu ku tusinayaa ruux dhintay nadar uu la yimi ee u nadaray in laga oofinayo hadduu yahay wax markaa niyaaba geli karto marka waxay isweydiiyeen culammadu nooca nadarkani waa maxay bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen wuxuu ahaa sadaqad buu ahaa oo maali buu ahaa wax maal ah culammada qaarkood waxay yidhahdeen wuxuu ahaa in markaa cid addoommaa in la xoreeyo ayuu nadar ku saabsanaa culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen wuxuu ahaa soom buu ahaa riwaayaadka xadiidka haddii la eegana way xoogaa waa kala duwanta qaarkood daahirkoodu waxay ku tusinaysaa cidqi qaarna daahirkooda waxay kutusinaysaa sadaqad inay ahayd riwaayad soonka lagu soo wariyeyna waa jirtaa inkastoo culammada muxadisiinta qaarkood ay daciifiyeen riwaayadaas oo ay yidhaahdeen riwaayadaas soonka sheegaysa ma asixin laakiin axaadiis kalaa soo aroortay oo sheegaysa soonka nadarka ah in laga oofinayo bale waxaa soo arooray xadiis markaa camimaya oo tilmaamaya man maata wa calayhi siyaamun saama canhu waliyuh ku kastoo dhinta iyadoo soon lagu leeyahay weligiisa ka soomaya weligiisana waxaa loo jeedaa ka qariibka u ahee u dhow qaraabadiisa abaa ka soomaya loo jeeda xadiiska culamada qaar waxay ku xambaareen in looga jeedo soonka nadarka sida xadiis kaleo ka duwani nadarka ugu soo arooray soonka nadarka ugu soo arooray laakiin sida saxiixa ah in soonkii faralkaana soo gelayo ayaa saxan oo xadiiska la yahaa waa caam xadiiska sheegaya soonka nadarkaana waa xadiis kaloo ka duwane riwaayo xadiiskani leeyahay maaha saas aawadeed wuxuu noqonayaa atansiis cala bacdi afraad alcaam ayuu noqonaya marka hadda mawduuca nadarkaynu joognaaye soonkii nadarka ahaa waa laga soomi karaa wixii maal ku saabsane faral ku ahaana waa laga oofin karaa hadday tahay xoole uu ku nadray iyo ashyaada la midka xataa zakadii hadduu ku dardaarmo waa laga oofinaya culamada qaarna waaba camimayaan waxay leeyihin maadaama xaqullahi uu yahay fadaynullahi axaqu an yuqdaa xataa haddaanu ku dardaarmin waa in laga bixiyaa markaa zakadii waayo daynka aadamigaba hadduu ku dardaarmo iyo haddaanu ku dardaarminba hantidiisii waa in laga bixiyaa amaba warasadiisi ugu tabarrucdaa inay ka bixiso marka haddii daynkii makhluuqu sidaa yahay xadiiskuna sheegaya fadaynullahi axaqu an yuqdaa daynka ilaahay baa u xaqnimo badan in la gudo waxaa ka soo baxaysa in markaa waxa weeye deynka ilaahayna laga gudayo ayaa ka soo baxaysa riwaayada xadiiska labada riwaayo kala duwane midna cidqiga sheegayso midna maalka sheegayso sadaqadda xoogaa waxba isma khilaafsana waayo cidqiga ama xorayntu waa markaa wax maali ah wax maala ayaa markaa la bixinaya markaa sidaas aawadeed taas waxa weye waxba ma kala duwanaanayo waxaa laga qaadanayaa nadarka in la oofiya laga qaadanayaa oo xadiiska laga dariishanayaa waxaa kaloo laga qaadanayaa labada waalid in loo samafalo markay dhinteen dabadeed samafalkoodana waxaa ka mida ah wixii xuquuqee lagu leeyahay in laga bixiyo ee laga bixin karaayo ama xaq aadmihi ha noqdo ama xaq ilaahay ha noqdo waa wixii niyaaba gelays waxaan niyaaba gelayn sida salaad markaa inaan laga tukanayn waa laysla ogoliyey wax niyaaba ahi ma gelays culamada qaarkood umuuraha way kala qaadaanoo waxay yidhahdaan cibaadaadka waxay u qaybsamaan maaliya iyo badaniya wixii cibaadaadee maaliya niyaaba waa gelaysaa iyadoo halkan dhig waa laga naaib noqon karaa daymankii baa laga gudi karaa wixii maala waa laga bixin karaa xataa sadaqaadkii sunnada ahaa ayaa bilijmac ka asaxaya haddii waalidkii sadaqad loo sameeyo ama maydkii dhintay walow waalid bayaanu noqone sadaqad loo sameeyo sadaqaddii waa anfacays axaadiisna waa ku soo aroortay culamada qaarkoodna ijmaca waaba camimayaan waxay leeyihiin xataa haddaanu waalid u ahayn sadaqadda meydka loo bixiya inay anfacaysa waa bilijmaac saasay yidhahdeen wixii badani ah hadduu badani maxdiya shaygu yahay niyaaba ma gelaysa bay yidhahdeen allahuma ilaa wax daliil ku soo arooray oo daliil ka reebay hadduu daliil ka reebo daliilkaa la raacaya ama maali iyo badani labadaba ha isugu jiro sida xajkoo kale xajka waxay culammadu qabaan jamaahiirta culammadu badani iyo maali labadaba inuu leeyihi labada noocba inay isugu jiraan waa cibaada badaniya wa maaliya saasaa jamaahiiru ahlicilmi ay qabaan marka sida uu marka waxaa weeye saaxibu taysiir uu marayo culamada wax maray ma arag lakiin wax macruuf ahayd culamada laba qowl inay ka lahaayeen qowl jumhuurku qabaan oo ah xajku waa cibaada badaniya wa maaliya labaduu wada yahay waana cibaado badani ah oo jirka laga gudanayo o laga samaynayo waana cibaado maali ah oo maalna ku tacalluqda maalna ku tacalluqda qowlka labaad wuxuu leeyahay oo daa'ifo culammada ka mida ku tageen xajku waa cibaada badaniya cibaada badaniya masalan dee maalkii xaj markaa uma sharti ahaa waxa dhici karta ruux inuu muqiim ku yahay fi maka oo maka joogo safar aan u baahnayn ila safarkaa xoole u baahanaya waxaa dhici karta isagaan maal haysanin dee inuu dadka la xajiyo ya marka waa cibaada badaniya ay culamada qaarkood yidhahdeen walow waqhtiyada qaarkood marka maal haba keensato inuu marka la yimaado ama maal yani markaa ha loo baahdo qowlka daa'ifa ku tagtayagu wuxuu yahay waa cibaada badaniya saas wey lakiin jumhuurku waxay qabaan waa badaniya waa maaliya saaxibu taysiir wuxuu marayaa inay tahay cibaada maaliya wuxu odhanaya lam yudkar fi hada alxadiisi nawcu nadri hal huwa badaniyun aw maaliyun faama almaaliyu wa minhu alxaju fatadkhulhu niyaabatu cinda jumhuuri culama marka halad waxa ah in la yidhahdo waa cibaada maaliya cibaada maaliya waa zakadoo kale wey lakin waa cibaado jirhkii laga gudanayo hadday tahay marka waxaan yani tawaafka iyo sacyiga iyo ixraamka iyo mashaacirta uu tegayo iyo wuquufka iyo jamaraadka kullu dalika yaqacu min albadan waa wax ka dhacaayo badanka ka dhacay ya waa wax jirhka ka dhacaya waa wax jirhkii laga samaynayo weeyaan wax maal ku tacalluqo kullu dalika maaha yani isagii baa ixraamanaya isagii baa talbiyeysanaya isagii baa tawaafaya isagii baa sacyinaya isagaa wuquufka carafo tegaya isagaa mashaacirta eh, tegaya manaasigta ka qayb qaadanaya jamaraadka tuuranaya wahaakada waxay ka dhacaysaa jidhkay ka dhacaysa jidhka ayay ka dhacaysa laakiin maalla waa u baahan yahay marka yani halkaa nadar baasaa ugu jira calaa kulli xaal khulaasadu waxay tahay cibaadadu hadday tahay cibaada badaniya niyaaba ma gelayso ilaa ma stasnaahu sharcu wuxuu sharcigu ka soo reebay mooyaane wax kaleoo niyaabo ka gelaysa ma jirto laakiin wuxuu sharcigu ka soo reebay waxaa la odhanayaa niyaabadu waa gelaysaa baa la odhanaya daliilkaasay ku gelaysaa ayaa la odhanaya ashyaada sharcigu ka soo reebayna waxaa ka mida yani soonkaasaa ka mida man maata calayhi siyaamun saama canhu soonkaas ayaa ka mida can kacbi bni maliki radia allaahu canhu qaala qultu ya rasuula allahi ina min tawbatii an ankhalica min maali kacbi bni maalik waxau yidhi waxaan idhi rasuulka ilaahayow ina min tawbatii towbadayda waxaa ka mid a an ankhalica min maalii inaan maalkayga ka siibmo aan ka dhex baxo maalkaygoo dhan aan baxsado saasaa towbadayda ka mida towbadayda waxaa dhammayska tiraya ama shukrinaqa towbadayda ka mida sadaqatan ila allaahi wa ilaa rasuuli aan uga dhex baxo oo u bixiyo sadaqad aan u sadaqadaysanayo daraaddeed ilaahay iyo rasuulkiisa aan u sadaqadaysanayo oo ilaahay dartii ayaan u bixinayo rasuulkana sala allahu aleyh wasalam aan u dhiibayo faqaala rasul lahi sal allahu aley wasalam markaasaa rasuulku waxau yihi amsik calayka bacda maalik hayso xoolahaaga wax ka mida fa huwa khayrun lak inaad haysato xoolahaaga wax ka mida ayaa kuu khayr badan marka fa huwa damiirku wuxuu noqonayaa eh, imsaaku bacdi ilmaal xoolahaaga wax ka mida inaad haysataa khayrun lak ayaa kuu khayr badan oo kaaga khayr badan inaad wada baxsato inaad wada baxsato kaaga khayr badan bukhaari iyo kacb ibnu malik waxau ka mid ahaa saxaabadii ghaswatu tabuuk cudurdaar la'aanta uga dib dhacday oo aan ka qayb gelin ayuu ka mid ahaa marka waxaa lagu sameeyey nooc tacsiir ah oo la amray dadku inay ka haajiraan oo ka dheeraadaan muddo konton habeen ah iyo kontonkooda maalmood ayaa waxaa la yidhi dadka hala hadlina hala fadhiisanina hala sheekaysanina hajri ka sameeya hajrigaasi wuxuu aha waa hajri ciqaab ah oo tacsiir looga jeedo noocaas wey marka sidaas ayaa looga hajiray marka cuquubada caynkaasa ayaa ku dhacday ilaa towbaddooda ilaahay soo aqbalayna hajrigii lagama qaadin iyagoo iyagu toobad keenay ilaa iyaga towbaddii laga soo aqbalay oo ilaahay uu sheegay inuu towbaddii ka aqbalay hajrigii lagama qaadin cidhigaa badan markay dareemeen ayaa markii dambe loo sheegay in ilaahay ka toobad aqbalay markii sidaa loo sheegay in ilaahay ka toobad aqbalay ayuu markaa hadalkan yidhi yacnii shukrinaqa aan towbaddayda ka shukrinaqayo daraaddeed inaan xoolahayga wada bixiyo ayaa markaa shukrinaqa towbaddayda ka mid a shukrinaqa towbaddayda taasaa ka mid a marka nadar ma tasriixin culamada qaarkood laakiin waxay ku fasireen in nadar uu u jeeday nadar inuu u jeeday ayay ku fasireen laakiin cibaarada markaa nadri sariix kuma aha waa lafdi muxtamil ah oo aqbali kara nadar yani kana baaqan kara marka ka shukrinaqaayo nicmada ilaahay siiyey oo toobadii ka aqbalay toobadana haddii laga aqbalo waa nicma cadiima waa nicmo aad iyo aad u weyn taasu wuxuu tilmaamayaa inuu sidaa inuu kaga shukrinaqa inay tahay markaasaa nebigu ku yihi sal allahu aley wasalam xoolahaaga wax ka mid a ah hayso bimacnaa la kala hadh xoolahoo dhan ha sadaqadaysan ah wada baxsan sidaas daraaddeed ba culamada qaarkood waxay yidhaahdeen nadar ma ahayn waayo nadar hadday ahaan lahayd dee in la wada bixiyo ayaa marka iman lahayd calaa qawl culamada qaarkoodna nadar bay ku xambaareen laakiin waxay yidhaahdeen hadduu ruuxu xoolahoo dhan ku nadro waxay noqonaysaa marka inuu xoolaha saddex meelood marka laga dhigo meel ahaan inuu bixinayo waana sida madhabka marka xanaabiradu marka uu yahay waxaanay cuskadeen abulubaaba markuu yidhi xoolahaygoo dhan baan marka ka siibmayaa in laga soo wariyay nebigu sala allahu aleyh wasalam inuu amray saddex meelood u meel ahaan xoolaha inuu baxsado markan xadiiska culamada qaarkood waxay ka hadleen sixadiis imaam axmed baana soo wariyey culamada qaarkood waxay yidhahdeen qadarkii zakada la bixinaya saasay yidhahdeen yani aqwaal bay marka culammadu ay geliyeen haddii uu markaa ku nadro qadra zaka ayuu bixinaya maaha zakadii marka waxa yani ma aha laakiin wax zakadii markaa udhiganta zakada sideedu mar leyba u bixinayaa laakiin maal kale aan zake ahayn laakiin zakadii u dhiganta oo kale ayuu bixinayaa bay bacdi culamada ka mid inay yidhahdeen qowl kale wuxuu leeyahay may nafaqaadka waajibka abuu ka reebayaa wixii kaleo dhan buu bixinayaa waayo nafaqada waajibkaahi waxay ku waajibtay biasli sharci maadaama asalkii sharciga ay ku waajibtay waxay ka dhigan tahay sidii wax laga istisnoodoo kale ka dhiganta kalmustanaa bay ka dhiganta sidii wax laga soo reebo kale aqwaal bay culammadu calaa kulli xaal ka leeyihiin waxayna markaa u cuskanayaan qolyahaa odhanaya oo nafaqaadka waajibkaa ka reebaya dee sadaqaadkii kale oo dhan waa ka horeysa nafaqadu markii la weydiiye oo lagu yidhi nabiga sala allahu aley wasalam ninkii yidhi waxbaan haystaa yaan ku sadaqadaystaa nebigu wuxuu ku yidhi naftaada ku bilow dabeed markaa waxaad ku xigsiisaa cidda marka aad masruufto ibda binafsik uma biman tacuud yani markaa sidaas ayuu markaa yidhi calaa kulli xaal waxaa laga qaadanayaa xadiiskan saxaabada marka nicma ku cusboonaato inay marka taaca cusboonayn jireen oo taaca ay la iman jireen ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa sida toobadda ay ugu farxi jireen waxaa kaloo laga qaadanaya sadaqaddu siday agtooda ugu weynayd yani sadaqaduna waxa weeye dembiyada markaa waa yani masaxdaa xadiiskii kale muxuu sheegayey wasadaqatu tudfiu alkhatii'a sadaqaddu dembiga ayay bakhtiisaa xadiis kale wuxuu sheegayey ittaquu naara walow bishiqi tamra naarta iska ilaaliya oo waxa laydinku cadaabayo iska jira naarta waxaa iskaga ilaalinaysaan ama kaga gaashaamanaysaan kulay ku tahay xabad timira kala jeexid kulay ku tahay marka waxay ku tusinaysaa fadliga ay sadaqadu leedahay ayaa laga qaadanaya sadaqatan ila allaahi wa ilaa rasuulih culamada qaar waxay u fasireen in laga tilmaamayo sadaqad ilaahay iyo rasuulkiisa aan u bixinayo bimacnaa ilahay iyo rasuulkiisu waxay jecel yihiin raallida ka yihiin aan ku bixinayo sidaasoo kale ayay markaa ku fasireen calaa kulli xaal waxay markaa noqonaysaa taacaadka in lagu bixinayo ayay noqonaysa haddii waxa weye ilahay dartii loo bixiyo nebiga loo dhiibana calayhi salaatu wasalaam yani raallihaansho ilaahay iyo rasuulka waa lagu bixiyey laakiin loogama jeedo in waxa weeye yani markaa niyada in wadaajin lagu samaynayo lagama tilmaamayo halkaa isakin joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk